بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد mowduuca ku saabsiisan iclaamka ama miidiya ama warbaahin haddii uu sax noqdo eray bixintu iyo qaabka loogu adeegsado inay wax ka beddesho aragtida bini aadamka haddaynu guud ahaan tilmaamno iclaamku waa wasiilo jirtay ilaa intii reer nebi aadam ay jireen waa shay taariikhda bini aadamka oo dhan laga dhex heli karo laakiin waxaa kala gedisnaa un mar kasta wasaa-isha la isticmaalayo marka ay iyagu rabaan inay tacriifiyaan iclaamka waxay ku tilmaamaan inuu yahay camaliya nashri اlakhbaar waalxaqaa'iq saadiqa ama arrin ah faafin ama baahin la baahinayo oo la faafinayo wararka dhabta ah ama waxyaabaha xaqaa'iqda ee jira iyadoo danta laga leeyahay ay tahay lisaalix ilcaam bay idhaahdeen bulsho weynta danteeda iyadoo laga eegayo loona baahan yay bay yidhaahdeen inuu ku salaysnaado alamaana amaana waalmawduuciya ama inuu noqdo iclaam aamina oo waxa uu ka warramayo si aanay ku jirin isu uga warramaya oo aamina mawduucina ah waa runtii sharax aan odhan karo akademi kaliin kasta oo laysku khilkhilaafo aad buu uga fogaya xaqiiqada markaan soo koobno waxaynu odhan karnaa un iclaamku waa wax qofka bini aadamka ahay fikraddiisa uu cid kale ugu gudbiyo uu ku gaadhsiiyo ama sax ha u ahaato fikraddu ama mid qaldan ha ahaato ama saamayn fiican ha yeelato ama saamayn xun ha yeelato waxay doonaysaa ha ahaado raadkay ka tegaysaa laakiin waa camaliyadaa ah wadiifa iisaali اlkelima ila اlghayr inaad gaadhsiiso kelmaddaada hayrkaa inaad gaadhsiin karto waxaanu lahaan jiray wasaa'il tiro badan taariikhda marka la eego waa wax loo adeegsada baynu leenahay maanta haddaynu u soo noqonnona wacyiga ama garaadka bulshada bay yidhaahdaan in kor loogu qaado in dadka lagu tawjiihiyo ama lagu jiheeyo waxa dantu ugu jirta ee fiican laakiin waxaan leenahay masaladaasi waa haddaynu nadariyan aragti ahaanunu sharxayno laakiin iclaamku wuxuu ku kala salaysan yahay aragtida ka dambaysa ciddan iclaamka samaynaysa maanta aragtida ugu ballaadhane faaftay waaba aragtidan liberalismka ama liberal democracy ama aragtidan ku salaysan alxuriya almutlaqa xorriyadaasi mutlaqa ahi oo iyagu tilmaamaya qofku wuxuu doono inuu faafin karo yacni xoriyat alnashri makfuula liljamiic bay yidhaahdaan faafintu iyo baahintu inay dadko dhamme xaq u yeeshaan mulkiyada lahaanshiyaha iclaamka inuu cid waliba yeelan karto raqaaba ama sansorship ilaalini inaanay jirin ee qofku uu xor u noqdo iclaamkiisa wuxuu ka soo daynayo cidda dhaqaalaheeda hantida ee haysata un inay iyadu tahay cidda raqaabada u dejinaysa cumuuman waxaad mooddaa inuu noocaasi isaga egyahay iclaamka caynkaasi waa kan jadiidkaa markaynu sharxayno waxaa jirta wasaa'il taqliidiya oo ay dhahdaan waa wasaa'ishii qadiimka ahayd oo la isticmaalo oo iclaamka ka mid ah yacnii deriskan la akhrinayo khudbaddan la jeedinayo muxaadaradan aynu akhriyayno kitaabkan la qorayo waxaasoo dhamme iclaamka waa ka mid waxayse ku tilmaamaan aliclaam ataqliidi oo iclaamkii hore qadiimkaa ah bay yidhaahdaan inuu qof qof u yimaado u warramo ama wax u sheego ama deris u akhriyo ama kitaab u akhriyo waa wasiilo wasaa'ishii qadiimka ahayd ka mid ah ama aliclaam almucaasir iclaamka jadiidka ah oo ka bilaabma ka soo bilaabma bay lahaayeen suxufkii iyo jaraa'idkii iyo dawriyaadkii iyo waxa la mid ah newsbaberska iyo waxa la mid ah waxay bilaabeen iyaga taarikhda bini aadamka marka loo eego goordhow qarnigii siddeed iyo tobnaad bilowgiisii baan filayaa kun toddoba boqol iyo labadii ayaa malaanu isbeebarkii koowaad ee dunidu uu ka soo baxay london baris waxaan filayaa shan sano kadib bay bilaabeen kun toddoba boqol iyo toddobadii ayaa baris kii koowaad uu ka soo baxay maraykanka wuu ka da'yariyo mudduu ka dambeeyey wax qarni ku dhodhow buu ka dambeeyey kun siddeed boqol iyo afartii ayaa isagana bay yidhaahdaan buu bilaabay kii ugu horreeyey inuu soo saaro waxay ahaan jirtay waagii hore jaraa'idkaa soo baxa kuwo qoro uun dowladda bayaanaadkeeda yacnii waxay ahaan jirto in mid lagu soo saaro waxyaabaha kolba qaraarada cusub iyo bayaanaadka ay dowladdu rabtay inay dadka gaadhsiiso unbay qori jirtay laakiin waagii dambe waxaa bilaabmay inay faafto tiro badato wax badan ay qorto inuu noqdo fanni iska dhan oo aanu noqon khabaroo qura asalku khabar unbuu ahaa inay sido laakiin markii dambe khabar muu noqonin war bay qortaa oo maqaal article bay qortaa oo karikateer bay sawirtaa oo mashaakil ijtimaaciya ka warantaa oo taxliilaad siyaasiya lagu qoraa oo xiwaaraad iyo doodaa laga galaa oo funuun mukhtalifoo tiro badan buu soo gaadhay oo waxay soo gaadhay xad la yidhaahdo iclaanaad bay samaysaa iyo inay suuqgelin wax u samayso ama ra'yi ha noqdo waxay suuq gelinaysaa ama ha marketinka waxay ku samaynaysaa ha noqdo qalab wuxuu doonayaba ha noqdee suuqgelin bay samaysaa bale iclaanku wuu sii tiro batay oo takhasusaad buu sii yeeshay oo matalan jariidaddii ama caynkani waxaa laga dhigay iclaanku inuu mutakhasis noqdo mid carruurta ku wajahan jariidadanoo u soo baxda carruur inay akhrido mid haween ku wajahan joornaalle ama majallaadka dhan oo haweenuun lagula hadlayo mid eh, fi'aadka mujtamaca la qaybqaybiyo mid tuuriiska ku wajahan jariidadan ama majallad u soo baxda un inay cidda tuuriiska noqonaysa la hadasho mid laga yaabo injineering iyo handase qudha inay ka waranto idan saas buu u tiro batay takhasusaad buu yeeshay markii dambe kadib waxaa la soo gaadhay markuu iclaankii tiro batay ee warbaahintii ay ballaadhatay inuu wakaalada isu rogo yacnii muqadamadan waxaan rabaa inaan u tilmaamo intaanan ta'hiirkiisa ka warrabin qaab dhismeedkiisa guud waxoogaa fikrad kooban inaan ka bixiyo wuxuu yeeshay waxa loo yaqaano wakaalaat ilambaa wakaalaat ilambaagu waa shirikaad waaweyn oo cimlaaq ah oo dunida waxa warba la sheego iyaguun laga qaato waxaa la tilmaamaa afar reer galbeeda iyo mid raasheenoo dayimkaysna reer galbeedka ku soo biiray shantaasibaa waxaa la yidhaahdaa wararka dunida oo dhan boqolkiiba sagaashan iyagunba laga qaataa waxa bini aadam ama jareedada lagu qoro ama tv ha lagu qoro ama meel kale laga soo da waxa laysu sheegaya dhammaantii boqolkiiba sagaashan koox qura haysata idan waxaad garan kartaa waxaan laguu sheegaya meeshuu ka yimi ama tv yurub ku yaalla ka daawo ama jariidadda eshiya ka soo baxday ka akhri ama mid maraykanka ka soo baxday ka akhri waxay tilmaamayaan maalan associated bress wakaaladda la yidhaahdo ebi ee maraykanku leeyay kun siddeed boqol iyo afartankii bay bilaabantaan filaya iyo royter oo baron royter odaygii yahuudiga ee france joogi jiray intuu ingiriiska qabtay jinsiyadda la siiyey markii dambena wisaamkan sharaftida ee baaronka la yidhaahda la siiyey uu sameeyey royter ninka la yidhaahdo iyo united bress oo iyana ingiriisa oh kii baa la sameeyey iyo a f b dan faransiiska kii iyada ugu daa'yar la sameeyey waxay yidhaahdaan maalan yuniska waxay leedahay shan ka mida ah bay tidhi wakaalaatul ambaaga dunida ayaa waxa war dunida laga baahiyo boqolkiiba sagaashan iska leh maaha wadaad reer galbeedka nacabiya waxaa waaye unesco uniskada taqaaneen ayaa waxay leedahay waxa dunida la baahiyaba boqolkiiba sagaashan waxaa iska leh maxay shan ka mida warbaahinadaa waaweyn waxay tilmaamaan mid ka mid iyagi waxay soo saartaa toddoba iyo toban milyan oo kelmadood beredhey waa mid iyaga ka midoo quri ayaa waxay soo saartaa toddobiyo toban milyan oo kelmadood naasir ilcumar mar uu ixsaa'iyaadkan intuu soo qaato qaar kale u jeegaraynayo wuxuu tilmaamayaa doctor naasir ilcumar laba boqol oo kun buu yidhi ayaa weelk oo dhammina soo saaraa yacnii dunida saddexaad oo dhammina waxa ay qorto marka la wada eego waa laba boqol oo kun oo kelmadood hal ka mida ah wakaalaadkanina waxay soo saartaa toddobiyo toban milyan marka waxaad qiyaasi kartaa qaabka wax la ysugu sheegayo iyo sida ay wax u socdaan kaasi waa iclaamkii qoraalka ahaa haddaynu intaas kaga soo dhaafno waxaa bilaabmay kii masmuuca ahaa raadiyowgii oo kan hore wuxun buu raadayn karayay ciddii waxna akhrida waxna qorta laakiin waxaa soo baxay dunida qayb badan oo aan waxna qorin waxna akhrinin lana rabo in aragtidooda la xukumo maadaama ay jiraan dad badan aan waxna qorin waxna akhrinin waxa bilaabmay wixii loo yaqaanay idaacadda idaacadda ingiriiskaa bilaabay marconi qole la odhan jiray baa soo saartay dabeetana way qarsadeen technolojigaa way diideen inay dunida kala siiyaan muddaa la raadraadcaynayey lix sannadood iyaga kadib ayuu maraykanku waxoogaa isku dayay oo uu soo saaray laakiin isagoo isna tallaabo dheeraysiiyey oo maca t v ah buu markaa isna bilaabay inuu radio and t v broadcasting inuu bilaabo maraykankuna idaacaadkaasi bikulli luqaad ku soo baxa ee dunidaa bilaabmay oo dana gaara idaacad waliba ay u dhisantay matalan idaacadahan dunida caalam alislaami loogu dhegaysi badayay b b c baa ka mid ah b b c london matalan qaybta af carabiga nineteen fortygii bay bilaabeen laakiin waxaa laga bilaabay maxay idaacat sharqi اladnaa baa la odhan jiray beriga idaacadda beriga dhow waxaanay ka bixi jirtay baa la dhahaa janiin meeshan falastiinta berigii dhoweed lagu leynayey laakiin mar kadib ayay yaava u guureen ama java kadib markii ay meeshaba yuhuudi qabsatay kii ayay waxay u guureen qubrus waxaasoo dhan waxay sheegan jirtay idaacat sharqi adnaa markii dagaalkii ki kanaal suwayska dagaalkii markuu dhacay ayay wejigeeda si cad u muujisay oo ay dhawaaqeen inay yidhaahdaan hunaa idaacatu london alcarabiya markaasay ku bilaabeen b b c london biluga alcarabiya kii idaacaadkaasi iyana waxay noqdeen taariikhdooda wakhtigaasay soo bilaabmeen ilaa maantana waa wax effectifa ah oo shaqeeya iyana miidiyahay ka mid yihin waxaa ku soo kordhay oo kale miidiyaha t vgaasi t v-ga oo markii hore ahaa kanaallo deggan oo meelo go'an uun laga daawado meelo go'anna loo sii daayo kadibna wuu socday ilaa iyo casriga kan uu gaadhay e, xorriya mutlaqa inuu yimaado ama albathi almubaashir waxa loo yaqaano oo ah adigoo swiden jooga dunidoo dhan inaad ku faafin karto adoo meel qura deggan hall the world waxaa kugu filan saddex eh, qamar sanaaci ama saddex eh, eh, satellite oo kala gedisan yani satellite waliba inbuu raysiskiisa ku ifin karaa marka saddex satellite markaad fuusho oo kala gedisan hol the world dhammaanteed waad ifin kartaa iyana waxay noqotay farsamo cusub oo dunida ku soo korodhay oo iyana lagu faafinayo aragtiyaha iyo mabaadi'da iyadu waxay dheeraatay mashkilad kale oo kuwa hore sii dheer oo ah waxay faafisaa xataa namat alxayaa maadaama suuraddii la arkayo waxa la rabaa dunidoo dhammi kijada maraykan inay yeelato dunidoo dhammi macdonaldka inay wax ka wada cunto xataa inaad adigu beriiska si aad u karsan jirtay in lagaa bedelabaa ayaa go-aanku yahay si aad beriiska u karin jirtay waa in lagaa bedelaa waa in lagu tusiyaa maxay the top people si ay wax u kariyaan iyo kijooyinka jadiidka iyo qaabka u socdaan idan iyadu tii hore cuquusha quray bedeli jireen idaacadahan iyo eh, raadiyoyadan iyo eh, jaraa'idkan iyo waxa kane inta badan kani waxa weeyaan waa nooc cusub oo xataa namat alxayaa bini aadamku siduu u nooliyay in la beddelo lagu talagalay oo ah kijada gurigaaga taallaa noocay u ekaanayso in lagu xadido si ay u noqonayso bale saabuntaad jidhkaaga ku maydhayso in lagu xadido oo iclaanaad intay soo saaraan ay yidhaahdaan eh, saabuun Eh, maraykanka iclaan buu soo saara u yidhaahdo saabuun jadiida waxay yidhahdeen saabuunta tani tunadif xata alcarabi bay yidhahdaan way nadiifisaa xataa carabtana ku dhaho carabnimada muslimkuun baa looga jeedaa malaha yacni ka'annamaa adigu aad uskag tahay oo aad nooc gaaroo saabuuna aad u baahan tahay si lagu nadiifiyo anyhow waxaa bilaabmay markaasi noocan cusub waxaa t v-ga isna dee dhinac socday isagoo aan mubaashir ahayn wax allaaliya wixii barnaamijtan dee la soo daayey ee ku saabsiisan ama documentary films ahaado ama all films oo dhan isku wada dar oo iyana runtii ah sanaaco cid quri gacanta ku haysato waa sanaaco boqol kiiba sagaashan in ka badan aan odhan karna iyadana gacanta maraykan oo qura ayay ku jirtaa waxay dhahdaan boqol iyo soddon kun oo saacadood bay sameeyaan Eh, ber minute saacadda waxay ku joogtaa bay dhahaen one tousand dollar waa barnamijyada dunida xataa t v-ga barnaamijta ugu badan ee dunida ciddii doontaa sii ka soo baxa waxa iska leh iyaga ayaa iska leh waa uun kaa cowbog iyo coca-coola xayaysiinaya ama gurigaa maraykan iyo uun dhexdiisa saa looga nool yahay xayaysiinaya kadib waxaa la gaadhay cahdi alcawlama oo ah in intaba laysugu kaa dari karo maqalka muuqaalka qoraalka akhriska dhegaysiga xidhiidhka intaba in laysugu kaa dari karo ah internet internet waa hool laysku daro yacnii t v-ga waad ka daawan kartaa dhexdiisa raadiyoga waad ka dhegaysan kartaa waxa qoran ee webbageska ku qoran waad ka akhriyi kartaa itisaal mubaashira ciddaad doontaad la samayn kartaa dawladina ma xukunto cidina kuma xukuntee any berson dunida ku nool waa lagula xidhiidhsiin karaa idan waa fikraddii oo dhan oo meel qura laysugu keenay waa globalizationka basisku ku fadhiyaba globalizationkan la sheegayo isagoo asliyan internetku wuxuu ahaa maxay farsamo military oo militariga maraykanka asliyan iska lahaa ahaa loogu talagalay haddii ay dhacdo raashinka iyo wixii laga baqayay meel ka mida ah in wax lagu dhufto inaanu xidhiidhku go'i karin ee netkan inuu xidhnaan karo nadkii waa lasoo yara tatawuriyo waxaa loo ogolaaday jaamacaadka maraykanka qayb ka mida gaar ahaan nimankii researcherska ahaa in netkooda laysku xidho oo uu internetku intaa ka shaqeeyo kadibna waxaa la arkay inuu qiimo dhaqaale yeelan karo markii milatariga iyo wixii kaleba dee iyagu markay kor usii koraan ayaa suuqa la keenaa badeecadda wax ka fiican bay iyagu haystaan markaa weeyaan dan waxay timi inay noqoto badeecad suuqa taalla oo dunidao dhan lagu wada xidhiidhin karo waxa aynu rabna inaynu ka warrannaa marka waa shayga baaxaddaa leh ka warankiisu runtii wuu dhib badan karaa laakiin dadku had iyo goor markay warbaahinta maqlaan un waxa ku soo degdegta dee jaraa'idka iyo t v-ga iyo inaha kan haddaynu inahaas kaga koobnaanno iyo sida ay ta'hiirka u kala leeyihin ama ay wax u ta'hiiriyaan horta waxaa la isku waafaqsan yahay alwasaa'il shakhsiya inay ugu ta'hiir badantahy laakiin way koobantay inaad qofka la hadasho u tagto yacni culamaa'i nafsi waxay idhahdaan qofka waxa ugu raad badan qofka direct loola kulmo waxaynu ka warramayna mawduucu ahaa raadka uu ku leeyahay caqliga bini aadamka waxaa aada u yaab leh ustaad yacni brofesor ka mida brofesoradan maraykanka herbert sheller nin la yidhaahdo oo ustaadka ah jaamacati californiya qaybtan information and communicationka ama i t ama aliclaam walitiصaal ayaa buug buu leeyahay ay tarjamo carabiya u sameeyeen waxaa la yidhahdaa almutalaacibuun bilcuquul ayaa buuggiisa la yidhaahaa almutalaacibuun bilcuquul kuwa caqliga bini aadamka ku cayaara buu bixiyey waa brofesor takhasuskiisu waxan yahay laakiin wuxuu ka qaylinaya uu ka digayaa miidiyaha kan iyo sida loo isticmaalay iyo garaadkii bini aadamka in ay qaldeen waxa uu leeyahay waxa loo adeegsaday adka almawaahib fi lcaalam baa la ururiyaa buu leeyay oo xawaabis tiro badan iyo wax badanoo qofka ku kalifay inuu noqdo suxufi ama waxaanuu ka shaqeeyo ayaa la siiyaa kadibna waxaa lagu kulansan yahay buu leeyahy in caqliga bini aadamka la lumiyo waa masale aada u khatiira iclaamkan cusubi waa iclaam loogu talagalay waagii hore isticmaarku wuu heshiiyey laakiin muxuu ku heshiiyey inuu dhulka qaybsado soocaynkaa ma ahayn baa loo shiray maalan afrika iyo kuwan oo kale waxaa lagu heshiiyey gobolka anaa qaadanaya gobolka anaa qaadanaya hadda dunida heshiiska ka socdaa waxa weeyaan cuquusha bini aadamka in la qaybsado yacnii dhul laga yimi waxaa lagu doodaya waa cuquushaada sidii loo qabsan lahaa caqliga bini aadamka sidii loo qaybsan lahaa qisme looga ridan lahaa ayaa iyagii kala qaylinayaan oo kala cabaadayaan oo leeyihiin cid baa cid ka badsatay idan waxayn leenahay iclaamku waa khatar marka hore ama qaab dacaayada ha u baxo ama qaab waxbaris ha u baxo ama wuxuu doonay ahaadee aad buu khatar badan yahi kii bidaa'iga ahaabaa wuxuu samayn karayay inuu nin weyn caaqila cudbiga faraa u geliyay dhagaah yacni u gashado maalan xadiidkii eh, tufayl ibnu caamir addawsi qayb ka mida ah waxaan rajaynaya xadiidka inay saxiixu muslim ku taallay lakiin ahlu siruud say u soo aroorin jireen tufayl ibnu camir addawsi nin caaqila buu ahaa oo caqli badan oo gabyaayo gabya oo tolkii oday u ah yacnii nin wasnila buu ahaa laakiin soo cimraysa buu sidoo oh, markuu maka yimi ayay reer makii warbaahintoodii ku akhriyeen iska koobnayd ee afraadda iyo dadka warka loo sheeg sheegayaa warbaahintaasi ninkan waxay ku kaliftay inuu dhagaha furaysto oo uu cudbi geliyo is idhaahdo moxamed haddaad maqasho armuku ku sixraa ninka kani waxaa la yidhi nin sixoraala waa caynkana waa xarb dacaa'iyoo la sameeyey waxay warbaahin fudud oo af laga sheeg sheegaya ku kaliftay nin caaqila oo gabayaaya oo waayeel reer u taliyaa inuu cudbi qaato oo dhagaha gashado oo is idhaahdo ballinka ayaan waxbaba kaa soo gaadhin laakiin akhiiran ilaahay wuxuu qadaray inuu mar dambe caqliga isticmaalo uu yidhaahdo war qof garaad labaa tahay ee maad horta dhegaysatidoo wuxuu sheegayaa hadday xaq tahayna waad raaci hadday baatil tahayna waad iska diidiye nin weyn inuu dhagaa furaysta malaa waa la dhaamaayo furta iska saar buu isyidhi markii dambe furta iska saaruu nabiga dhegaystay salawaatu wasalaamu calayh deetana wuu islaama haddii iclaam basiida dacaayaad bacdi naas ay qaadaan uu intan samayn karo maxaad u malaynaysaa iclaamaadkan iclaankan tirada badan leh ee yar iyo weynba la dhegaysanayo ee saacaad aad u tiro badan la dhegaysanayo ee mashaakil aad u tiro badan leh waxa aan tilmaami karaa dhowr arayos ka kooban iclaamku horta warbaahin wuu ka ballaadhan yahay waxyaabaa loo adeegsadaana way ka tira badan yihin waana waxay maanta adeegsadaan culammada fan kasta ku jirta culamaa'i tarbiya casaakir siyaasiyiin tarfiih ikhbaar wax walba waa loo adeegsadaa waxaan leenahay iclaamku kow waa mu'asasad dhaqaale maadaama uu mu'asasad dhaqaale yahay oo reer galbeed ay gacanta ku hayaan waa mu'asaso aan aqoon akhlaaq iyo qiyamtoone taqaana ee daalar uu yahay ilaaha quree laga rumaysan yahay marka sidii loo samayn lahaa dhaqaale maadaama uu ribxu ama brofitku yahay waxa ugu weyn ee ay ku fadhido haddaynu aqballo weeyaan inaan xataa qarad ka dambeeya dad xumayn kale aanay jirin hadduu yahay asalka ugu weyne la tilmaamaya inay tahay shirkada dhaqaale oo dhaqaale laga raadinayo waa markaynu xusni danni qaadanno waxa weeyaan waxaa la raadinayaa waxa ugu tirada badan ee kharash laga heli karo muxuu yahay maanta waxa ugu tirada badan lee kharash laga helaa waa iclaamka ku saabsiisan waxyaabaha faasidka ah inta ugu badan leh idan mar hadduu mu'asase dhaqaale yahay waa waxaan wax kasta maanta faafiya dacaarad xumo dhilaysi qurhun wax walba wuu faafiyaa ciyaala suuqnimo muusig kubad everything buu faafiyaa taa macnaheedu waxa weeyaan kuwa waa mu'asasada dhaqaale sidii loo heli lahaa haddii ay bataan dadka xumi iclaamku dhammaantii wuxuu noqonayaa mid xun haddii dadka ka dambeeya ay yihiin un dad dhaqaale ka fekeraya iclaamku waxayn leenahay waa mu'asasa caskariya oo wuxuu mu'asasa caskariya ku yahay waxay yidhahdaan waa askarigu waxa ugu adaga uu haystaa waa muctaqadka yacnii waa wuxuu rumaysanya ninka askarigu hub kasta uu haysto haddaanu qadiyadda ku qanacsanayn ma dagaalgeli karo saa daraaddeed iclaamka labadaba waa loo adeegsadaa bulsho weyntan iyo dadkan la dagaalgelinaya waxa kan inay xaq u taagan yihiin in looga dhigo iyo khasmigaaga inaad ka dhaadhiciso waxaanu ku dagaalamaya inay tahay wax baatilaan ah waxba ka jirin ama inaanay cadaalad ahayn ama khasmigaaga inaad u muujiso inuu jabay oo yanii kooxdiinnan umbaa meeshan ka dagdagaalamaysa beri horaa laydinku kala tegey aragti ah in la muujiyo waxaana bedeli kara mawaaqifta gebigeedaba suura waaxida iclaamku suu khataruu yahay suura ayaa qaraaraati duwal bedasha hal suuro oo keliya mithaal basiid waxay dhahday maraykanku muxuu fiitnaamu jabay markay taxliilinayaan waxay yidhahdaan iclaamka ayuu sii daayey bay yidhahdeen oo fitnam wixii ka dhacay oo dhan waxaa toos loogu naqliyey ninka shacabka ee maraykanka ee maraykanka degan taasi waxay sababtay markaasi inuu shacabku ka hor yimaado dowladdu iyo qaabka waxdhan xarbi wixii la socday waxay yidhahdeen muxuu u guulaystay waxay yidhahdeen wuxuu aqbalay inuu iclaamka dhammaantii diido midaan askarigiisa la soconay inuu galo walidalik baa waxaa maqlaysay baal yar oo jaziiro la ydhaha niman qoomiyiinay haystaan oo laga cabanayo ama tii afghanistan markay ka soo warramaysa inuu gantaal la egto taysir calluuni meeshuu ku jira yarayda wax ka soo diri jiray ama baqdaad gudaheeda kii soo diraya in xabad la madax lagaga jiido iyo wax la mid a ama inay isku raacdo dawladda dunida maanta ugu weyni lixdeeda t v ee ugu waaweyn inta laysugu yeedho inay markaasi alamn cidda qaabilsan inay kala hadasho inaan la soo dayn karin maxay bath mubaashir min jaziira yacnii toos war u soo baxayoo jaziira inaan la sii dayn karin taa macnaheed waxa weeyaan war kastoo jaziira laga qaadanayo waa inuu sensorship mara waa inaanu noqon wariyihii iyo meel taaganoo hadlayo waa inaan toos looga soo daynin kalnaanada kale oo maxaa laga cabsanaya igaaba xoog weyne waxaa laga cabsanaya iclaamku ta'hiirku ku leeyahy mujtamaca soomaaliya inuu maraykan ka soo baxo maxaa kalifay hal nin baa la jiidjiiday soo ma ahayn hal nin baa la jiidjiiday iclaanku suuraddii ninkan oo waadixa buu maraykan dhex dhigay waxay keentay ra'yulcaamkii maraykan oo dhammi inuu mar qura xagga kale u jeesto oo la aqbali kari waayo in nin maraykan oo la jiidjiidaya oo mujtamacu daawado idan waxaan leeyahay iclaamku waa khatar qaraaraat duwal suura waaxida uu kamarista meel ka qaado ayaa bedeli karta qaraar dhanoo ummadi ay lahayd ama dawlad lahayd ama nidaam dhanoo ay lahayd waxaa bedeli karaa suura waaxida meel laga qaado sidaa daraaddeed waa mu'asaso xarbiya oo wasaaraatu difaaca maanta dunida jooga oo dhammi waxay leeyihiin maxay qayb iska dhan oo waxa kan ka shaqaysa waxaan leenahay waa mu'asasaad ku salaysan caqliga bini aadamka in la gumaysto maalan siduu xasaasi u yahaa waxaan kuu tilmaamayaa mithaal basiita ama dadka kale suuradda ay ka arkayaan markuu soo baxay albath ilmubaashir badka mubaashirka ahi tv-ga badka mubaashirka waxaa la yidhahdaa waa kan aan meel laba soo marine tooska usoo dhaca oo qofku inuu dhish yarun meel iska dhigto oo aan cid distribution kale kuu samaynaysa aanay jirinee qamar sanaaciga inaad toos uga qaadi karto markuu soo baxay baa waxay qabteen shir ee belly graham gaal la yidhaahdo ka mid ah kristanka evangelika ah ee maraykanka nimanka ugu waaweyn holland buu shir ku qabtay laysugu yeedhay siddeed kun boqol afar iyo sagaashan wadaad oo kristana laysugu yeedhay siddeed kun boqol iyo afar iyo sagaashan wadaad waxaa ku baxay koob iyo labaatan milyan oo dollar bay dhaahdaan inuu shirkani dhaco shirka dhammaantii wuxuu ku saabsiisnaa sidaynu uga faa'iidaysan karnaa bath mubaasharkaasi t v gaa si tooska u dhacaya oo aynu caalam ulislaami ama dadka muslimiinta u gaadhsiin karnaa yacnii qof muslima sidaynu u raadayn karnaa ayaa shir koob iyo labaatan milyan oo dollar ku baxaysa laysugu laga qabto waxaad garan kartaa siduu khatarta u yahay ee mujtamacaadku ay uga fekerayaan vaticanku saddex buu diray saddex satellayte si uu dunidao dhan u dabooli karo satellaytkiisa keliya ayuu saddex u dirtay waxaynu leenahay iclaamku waa mu'asase caskariya waa mu'asasa iqhtisaadiya waxaynu kaloo leenahay waa mu'asasa tarfiihiya tarfiihu waa madadaalin oo soomaalidu waxay fanka u taqaanay madadaalin siyaasiyiinta waxa ugu dhib badan badanle waxaa ka mid ah bulshadu inay firaaq ku noolaato bulshadu hadday wakhti ay fakerto hesho adigay dee kaa takhallusaysaa madaxdu way necabtay markaa inay bulshadu fakeri karto nimanka siyaasiyiinta aad bay u necab yihiin inuu mujtamacu wakhti firaaqa u helo walidaalika qofka waa in time bilaani qofkaad wakhtigiisa maamuli karto noloshiisana waad maamuli karaysaa saa awgeed waxay ugu talagalaan kanaalada ugu badani ee dhallinyarada lagu maamulo waa kuwa tarfiiha ka warrama waa kubad iyo muusig intaasoo kanaaloo sboorah iyo intaasoo kanaaloo maxay ah heeso iyo muusig iyo waxaanu ka soo baxayo kullu daalik waxa weeyaan mujtamackan si loo mashquuliyo oo aanay u dhici karin in uu firaaq qofku uu helo waxaan leenahay iclaamku waa mu'asaso tarfiiha qabata bacda dalik baynu leenahay waa mu'asaso ikhbaariya oo warka sheegta maadaama ereygii lagu fasiray warbaahin waxaan rabay inaan sheegay inaanu bahalkani warbaahin qura ahayne wax badan inuu baahiyo bacda kulli dalik buu wuxuu yahay warbaahin war baahisa oo war faafiya warkuna waa war u socda calaa طariiqati fawaylu lilmusalliin yacnii warku waa editingka qaabka loogu sameeyo wakhtiga lasoo bandhigo cidda soo bandhigta suuradda lagu tusiyo iyo taxliilaadka iyo tafsiiraadka la raaciyo waxaasoo dhammi waa wax loogu tala galay inaad si wax u fahamto ma aha inaad xaqiiqada fahamto warku kuma salaysna xaqiiqo iyo in xaqiiqo lagu fahamsiiyo ee waxaa la rabaa xaqiiqada isagu siduu u arkayo inaad adiguna u aragto saa daraaddeed editinkan lagu sameeya waa in muraasil kasta uu leeyahay tv-gu ama jareedadii oo war badan soo dira warkiisoo dhan lama soo daayo waxaa laga yaabaa qiطca saqiira qiطcada yarina macno badan ma samaynayse waa in adiga lagu rabo in lagugu rumaysiiyo inuu wararku sidaa yihiin meesha ka yimi oo aad tidhaahdo waxaa joogay meesha nin toos warka usoo dirayoo muraasil direct ah ayaa meesha joogay bacda dalik ba waxaan leenahay warbaahintu waa mu'asasa siyaasiya oo waxaa loogu talagalaa in lagu kawino ra'yulcaamka ummaddu ay leedahay warbaahintu xisbigay doonto dhulkay geyn kartaa kay doontana cirkay marin kartaa bimujarad qaabkay waxu soo bandhigaa buu ku xidhan yahay idan waa mu'asaso samayn karta waxaasi oo dhan waxaynu bacda daalik isweydiin karnaa raad intee leeg bay markaa bahasha tani cuquusha bini aadamka ku leeday waxaan horta gaar ahaan innaga mujtamacaadka ay ku badan yihiin uminimadu iyo wax akhrisla'aantu dhib aad u tiro badan baa haysata waayo qofka ummiga ahi aan waxna qorin waxna akhrinin shaashadan yar markuu is hortaago waxa ka soo baxa run buu u haystaa inta ugu badanna inay xaqiiqo tahay buu u arkayaa marka wuu kaga raadayn badan yahay qofka wax akhriya qofku akademi kale aqoontiisu intay joogto kullama ay aqoontiisu yartayba wuu kaga raadayn badan yihi idan hadda isticmaarka cusubi waa isticmaar lagu tala galay inaan dhulkaaga la gumaysanayn cuquushaada la gumaysto sidaad u fakaraysa in laguu sheego waxaad ku maydhanaysa in laguu sheego waxaad cunaysa in laguu sheego waxaad cabbaysa in laguu sheego everything inuu noqdo waxaad shaashaddan ka aragto iyo qaabkay usoo bandhigayaan kaga darankee waxa uu dhigayaa waa waxaad u dhib badan maalan iyagu markay cabanayaan gaaladu ixsaa'iyaadkay soo saaraan waxaa ka mid ah nin khabiiraa wuxuu leeyahay baraamijta carruurta loogu tala galay ee reer galbeedku isla reer galbeedku soo daayaan waa barnaamij aada ugu khatara buu leeyahy caruurnimada lafteeda caruurnimada lafteeda ayay khatar ku tahay buu leeyahy waxaad ka garan kartaa maalan caalamkan carbeed ixsaa'iyaad ay ka sameeyeen waxa tilmaamayaan ardayga sekondariga ka baxay bay yidhaahdaan markuu sekondariga ka baxo wuxuu daawaday bay yidhahdeen shan iyo toban kun oo saacadood ayuu t v-ga daawaday iskuulinkiisii oo dhammina bay yidhahdaan waa toban kun oo saacadood yacnii ninkan aad subax kasta iskuulka u diraysay intuu iskuulba dhiganayey taanawiyadaasi intuu ku jiro o dhan waxa ka badan intuu t v-ga daawanayay walidaalika waxay yidhahdaan maalan university studentku ardayga jaamacadda dhigtaa waa shan boqoloo saacadood afar boqoloo saacadood lix boqoloo saacadood say jaamacadku u kala fiicfiican yihin ayuu sanadkii qaataa waxaa la arkaa bay idhaaheen qofka caadiga isku celcelin sanadkii inuu kun saacadood daawado t v-ga daad minis inta aad t v daawanayso haddaad waxbarasho u dhaqaaqi lahayd laba sano intaad t v-ga ka daawataad jaamacad kaga jabin kari lahayd haddaanu waxba kala ku tarin wakhtiga intuu kaa lumiyo qudhaa kaaga khasaaro badan wax walba waayo laba sannadood waa laba kun oo saacadood afar sannadood oo jaamacadiina waa laba kun oo saacadood markaa laba sannadood oo aad t v daawanaysay waxay la qiimo tahay four years at university dhiganaysay waxaad garan kartaa markaa wakhtigaagu inta uu lumitaankiisu leegiyay marka kaa lagu daro dadka daawanaya iyo noocayiin maalan carabtoo laga yaabo inaga dee ixsaa'iyaadla inagama hayo carabtoo laga yaabo inay naga aqoon badantahy ayaa waxay ixsaa'iyaadka ku sheegaan boqolkiiba saddex iyo soddon bay idhahdaan carruurta u dhaxaysa naasir alcumari albat aljadiid muxaadaro la ydhaha wuxuu ku tilmaamayaa boqolkiiba buu yidhi saddex iyo soddon carruurta carbeed ee lix jir ilaa afariyo toban jir u dhaxaysa oo tiradoodu gaari karta buu yidhi shan iyo toban milyan may dhiganin iskuul yacnii may helin dugsi hoose boqolkiiba shan iyo toddobaatanna shaniyo toban jir ilaa toddobiyo toban jirna secondary school may gelin boqolkiiba sagaashanna jaamacad may arag taa macnaheed waxa weeyaan mujtamacu ama waa ummi ama waa shubhu ummi mujtamacii muslimka ahaa ama waa wax maqore ama wax badan ma dhaamo qofka caynkaasiyaa intuu raad ku leeyahay markaa caqligiisa tv-ga kan iyo raadiyoga kan iyo waxaan odhan karaa soomaaliya o dhan nusa saace b b c a lagu gumaystaa haafan awar la bilaangareeyey in laga faa'iideeyo ayaa aragtida soomaaliyeed oo dhan iyo qaabku wuxuu arki lahaa iyo fishankiisa iyo siduu wuxuu taxliilin lahaayoo dhan ayaa lagu gumaystaa waxaan leenahay warbaahintu caqliga bini aadamka khatar badan bay ku haysaa saa daraaddeed baa waxay yidhahdaan war xataa wax kala daaya bay yidhahdaan iclaanaadka yaryar iclaanaadkan caadiga ah ee xayaysiinta tv-ga ka soo baxda bay yidhahdaan raadka iclaamku had iyo goor carruurta ku leeyay bay yidhaahdaan boqolkiiba siddeed iyo sagaashan in ka badan bay dhahdaan carruurtu inta badan iclaanka way xiisaysaa ma dhaafta bay yidhaahdeen carruurtu wax kastoo ay cabta bay dhaahdaan maalan boqolkiiba lix iyo sagaashan waa waxay tv-ga ka aragtay un idan waxaad garan kartaa qofkan sida wax loogu sheegay sida uu yihi waxa mushkilada marka iclaamku iyo siduu wax raadaynaya waa si aad u khatarah caqliga bini aadamka iyo siduu u takwiininaya waa si aada u khatarah waxa uu u baahan yahay qofka muslimka ahina waa waxa aad u tiro badan waxa aadka u dhibta badan lana wuxuyey haddii iyaga dhexdoodu maalan ay kala cabanayaan maalan wasiir alkhaarijiga faransiiskaoo qaylinaya maqlaysaa ama wasiirulkhaarijiga kanadiyanka ka kanadiyankii wuxuu lahaa ilmaha yaree kanada buu yidhi intuu ismoodaya inuu maraykantaa ka badan intuu kanadiyan yahay maxay iyagu kala yihiin waa isku diin waa isku midab waa isku luqa waa isku laakiin haddana wuxuu leeyahay kaljarka iyagii oo dhan waxa qaatay kaljar maraykan buu ku tilmaamayaa faransiiskaa qaylinaya wuxuu leeyahy wasiirulkhaarijiya wuxuu yidhi shanta kanaale faransiiskuu leeyahay baan furay buu yidhi afar baa barnaamij maraykanka ka soconaysay buu leeyahy taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa buu leeyay thaqaafadii maraykanku siday ugu faafayso waddannada tan haddii iyagii isku barnaamijta ahaa ee isku afkaarta ahaa isku diinta ahaa ee isku dhaqanka ahaa ay kala cabanayaan oo ay leeyihin waa isku gumaysanay innagoo aan la diin iyo dhaqan iyo midnaba ahayn iclaamku intee buu inagu hayaa dhib maxaan leenahay iclaamku waa khatar waxa soo hadhay qofka la kulmaya mar haddaynu garannay iclaamkii cidda gacanta ku haysta shanta shirkadoodee dunida ugu waaweyn wakaalaatil anba oo dhan t yada internationalka waa wixii oo dhan cid kale gacan ku haysa maadaama ay cid kale gacan ku hayso isagu mursalkiiyi risaaladu dirayeyna la garanayo mustaqbalkii kii la kulmayeyna aynu nidhi waaba ummi idin waxa weeyaan dadkii waa la gumaysanayaa qofka bini aadamka ahina haddii xoog lagu gumaysto lama hayn karo inkastaba kastaba ha tamar leekaado maalinunbuu xorriyadda gaadha laakiin qofka bini aadamkaa haddii caqliga laga gumaysto haddii caqliga laga gumaysto isagoo iska daba socda uun dameeridhaan raacdayabay naftu ka baxdaa oo weliba moodaya inuu waddadii sax ahayd hayo iclaamkani waa gumaysi cusub laakiin wuxuu gumaystaa cuquusha dadka wuxuu rabaa inaad u fakerto sidii wiilka maraykankii u fakerayay inaad dhaqankiisa iyo kaljarkiisa qaadato inaad aragti inaad qaadato wuxuu isagu ka qaylinayo xataa waxay soo daynayaan maanta culammaada ijtimaaca iyo nafsiga iyo tarbiyaduba aad waxay uga qaylinayaan tiviyada waska waxay soo daynayaan oo waxay leeyihiin waxay dib u dhigeen tacliintii wadannada waxay dib u dhigeen cunfiga iyo dhibaatada maalan ixsaa'iyaadaan halkan ku haya wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay nin khabiiroo maraykani eh barnaamijta carruurta loogu talagalay buu yidhi carruurta loo soo daayo maaha kuwa dadka waaweyn kuwa carruurta buu yidhi marka la qiimeeyo buu yidhi boqolkiiba sagaal iyo labaatan in ka badani waa mawaad dhulo leh boqolkiiba toddoba-iyo labaatan waa mawaad buu leeyay jariimo ka warramaysa dil iyo dhac boqolkiiba shan iyo toban buu leeyay iyadu waa sagas faadixa kuwii hore yacnii waa mid agmarmara waxyaaba uun ishaaraata la fahmi karo laakiin aan bannaanayn oo mujtamaca inay ku faaftaan ahayn nin maraykanaa markaa fikraddan tilmaamaya oo mujtamaciisii u fakerayo le tiiviyadan waddanku sidanay wax u wadaan bulshada soo socota way baabi'inayaan hadday iyaga bulshadoodii baabi'inayaan annaga kuweenna maxay ku samaynayaan marka waa kartoonnadii iyo wixii carruurta cayaaraysay waxaan uu qiimaynaya usaan u tilmaamaya idan waxaani waxay wada sidaan risaala ah qofkan sidii loo rabay in loo qaabeeyo khatar aad u badanna warbaahintu way leedahay mahma aad garaad badan tahayna oo aad caqli weyn tahayna warka ku soo gaadha hadduu mid qura yahay caqligu waxba ku tari maayo caqligu wuxuu taxliiliyaa wadwadaa un dee wararkaad maqasho iyo aqoontaad hesho haddii nin quri un wax kuu sheegayo dee wixiisumaad wadwadi un isagu maad kala kala horaysiin doontaa mooyaane alternative kaleba ma haysatid wax kaloo aada wadwadba ma haysid maanta oo dhan haddii falastiintaa iyo yuhuuddaa laga warramo dee warkoodii baad haysaa waxaa laga yaabaa akhirka maskaxdaada inay degto kuwan falastiinta la ydhaha niga waa qaar rabshad badan may dadka ka daayaan dhagaxa kan iyo waxaanay tuurayaan iyo waayo sidaa la rabaa in lagaaga dhaadhiciyo in lagaaga dhaadhiciyo ninkani wuu nabad waayey markanuu gantaalka tuurayo ama abaajidu markay wax garaacayso marka akhiiran waxaa la rabaa inaad rumaysato kan yare dhagaxa la ordaya isagaa rabshoolaa bal muu gurigooda fadhiyo cidiba gantaalka kuma dhufateene saasaa la rabaa inaad saa u fakerto niman guriba lahayn baa laga yaabaa inaad tiraa muu gurigiisa fadhiyo waxa isweydiinta leh markaa waxay tahay warbaahintu waa wasiilo la adeegsado wanaagna loo adeegsan karo xumana loo adeegsan karo laakiin inta ugu badanay dadkii wanaagsanaa baanay gacantiisa ku jirin ee waxay ku jirtaa intii xumayd bay gacantiisa ku jirtaa saa daraaddeed waxa faafinaysaa iyo risaalada ay dhiibaysaa waa risaale aada u dhib badan sidaa ogeed bay waxay tilmaamaan maanta reer galbeedku saxaafada iyo miidiyuu bay yidhaahdaan waa asulta araabica bay yidhaahdaan yacni waxaynu naqaanay dowladdu in la yidhahdo dowladdu saddex qaybood bay ka kaybsan ka koobantay sulta tanfiidiya madaxweynaha iyo wasiirada iyo intan dee wax fulisa iyo sulto tashriiciya oo qolada tan baarlamaanada iyo dee go'aamada gaadha iyo sulto qadaa'iyo ah maxkamadahan distooriga waa kan yacnii nidaamka dowladeed ee dimuqraadiga saddexdaa qaybood oo kala baxsan buu u samaysanyay waxay idhahdaan hadda waxaa caddaatay bay idhahdaan saxaafadu inay tahay asulta araabica suldada afraad ee taliska ummadda ka mid ah waa sulda afraad bay idhaahdeen oo ka mida ah taliska bulshada oo waxay doontana ka dhaadhicin karta waxay doontana baabi'in karta cidday doonto ridi karta cidday doontana kor yeeli karta waxaa laga yaabaa inaa markaa tidhaahdaan wadaadku wuxuumuu ka warramaya bahashan iyo dhibta inugu haysee malxal maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa ilaahay ka cabsada awalan ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada xaaraan iyo xalaasha waa kala taqaaniina isticmaala haani lamr baashan haddaanad ka maarmaynin inta macnaa le ka qaado inkastoo aanan garanaynin intaa macnaha le si aan kuugu xadido waayo waxaa dhiba qofku siduu u kala sooci lahaa nin wadaada oo khabiir bahalladan ku aabay ah idhaahdaan t v-ga maxaan ka yeel lahaa markaasu wuxuu yidhi waxaan ku odhan lahaa jejabi waa taladayda koowaad buu yidhi haddaana taa yeeli karan buu yidhi taladayda labaad baan ku siinaya ha xidhnaadee ha furin buu ku yidhi guriga iska dhex yaallona iska xidhnaadee ha furin decorationkaa kuugu biiro waxyaabaan guriga lagu qurxsadoona kaaga mid ahaado haddaana taa yeelayn maxaa maxaa kale la samayn karaa buu yidhi riqaaba sharciya u yeel buu leeyahay wixii shareecadu ogoshay siida wixii kalena celi oo shareecadu maxay ogoshay dee warkiibaa habar madax qaawan ba sheegaysa warkaa loogu qaato aad sodhan lahayd bal warka daawo haddii taa la waayo maxaa la yeelaya dee iclaam idin gaara samaysta buu yidhi miidiya idin gaara samaysta awalan waxaynu leenahay meesha tan ilaahay qaaciduu ina baray aa ciddaynu wax ka qaadanayn iyo ciddayna wax ka qaadanayn yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in maxaa ilaahay tilmaamay haddii uu faasiq war idinla yimaado iska hubiya baa la yidhi fatabayanuu aw fatatabatuu suga hubiya haddii warka kaafir wado ka warran faasiqii garanaya waa min baabin awlaa haddii la yidhi war qof aan wargalee lahayna hadduu kuu warramo baa lagu yidhi warkiisa iska hubi oo faasiqa ka mid ah nin marka horeba fisqigaba isaga xalaal u ahaayo saa dareemayey isaga warkiisa maxaa laga yeelaya waxaad u baahan baahantay inaad in badan iska hubiso waxaan ku soo koobaya iclaamku maanta jooga waa iskuul loogu talagalay in laga soo saaro qof yar iyo qof weynba waa dugsi rag furteen oo ka yar ilaa iyo qofka kici karila loogu talagalay waa macallin diyaara habeen iyo maalin afar iyo labaatanka saacadood markaad u baahato aad helayso mujarad inaad saa tidhaahdo ayaa kaaga filan weliba qof kastaabana wuxuu doonaya uu ka helayo qof kastaaba wuxuu doonaya uu ka helayo waxaan leeyahay wax badanoo a isleediin maskaxdiinna raadkumale raad bay ku leedahay maanta culamaa'i tarbiya waxa ugu badan ay ka cawdaan waxaa ka mida t ga iyo bahalkan la yidhaahdo eh, filimka waayo waxay leeyihiin mujtamaca akhlaaqdiisa waxa xumeeyey waa kuwan bay leeyihin waayo isagaa laga bartaa brofessor colombia university joogaa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi sijnigu jeelku hadduu yahay universityga ijraamka laga barto criminalku universityga ka soo baxaan t v-guna buu yidhi waa elementarygiisa dugsiga hoose ijraamnimada laga bartaana waa t v-ga buu leeyahay ay tv wuxuu soo bandhigayaa brograam ku saabsan qofku siduu wax u xadi lahaa booliiska siduu uga baxsan lahaa islaantu siday odageeda u khiyaamayn lahayd odayguu xaaskiisa siduu u khiyaamayn lahaa waxaan la daawanayaa waa intaa un waa musalsal baa leeya waa la daawanayaa waa musalsal af carabu ku hadlaya kanigo sheekh carabigaa laga bartaa bay ku leeyihi waa musalsalo waa la daawa musalsalka haddaad eegto wuxuu ka warramayaa un waa oday islaantii khiyaameeyey ama islaan odageedii khiyaamaysay ama sodo qabto oo lagu itixaamay kiihaysodooda eh, yacni waa waxaan ahaynuun wax waxtara xataa lagama yaabo inaad aragto t v soo bandhigaya reer isku wada fiican oo sodohdu wanaagsan oo gabadhu wanaagsan tahay oo ninku wanaagsan yahay soo badhay arki mayse musalsalka gebigiisuba waa mashkiladuun mashkilad tiro badan unbuu wadaa dhammaanna maayo maalin walba carabta waxaad arkaysaa labada duhurnimo u fadhiistaa musalsalkii baa soo galay baa lagu leeyo qolkaa la wada fadhiisanaya dabeetana waa la sugayaa musalsalkaasi sanawaad dee kii dallas la odhan jiray maraykanku muxuu soconayay saddex iyo toban sannadood waa hal musalsal tirdin years baa waabaryaba la sooba dhigayay uun oo da inuu musalsal u socdo ahaa waa la noocun idan ama barnaamijta tarfiihigaa ha ahaato la leeyahy waa lagu madadaalanayaa ama kuwa akhbaariga ahaata ama dhammaantood waa khatar waxaan leenahay haddaad ka maarmi war jariidaddaa ka roon t v-ga jariidada ayaa ka roon tv-ga haddaad baxdi ka maarmi weydo dawriyaadka ka wanaagsan cilmiga jaraa'idka waa inaad jaraa'id wax ka naqliso waxa ka roon dawriyaadkan cilmiga ah ee ka soo baxa meelaha researchersku joogaan baa dhaama haddaad ka maarmi weydo internetka qaybo ka midaa dhaanta inkastoo internetkuna khatartiisa uu leeyahy badan oo runtii waa meel fasaad wuxuu doonaba ha noqdee one click uu kaa xigo kullu shay marka aan soo koobo kelmaddatan waxaan ku soo koobayaa warbaahintu waa nidaam isticmaari oo cusub qaabkay maanta u taallo waxaanu u baahan yihiin dadka muslimiinta inay ka xoroobaan waxay kaga xoroobi karaanna waa inay iyagu warbaahin yeeshaan maanta in warbaahin la yeeshaana waa soo simbol laakiin dadkaanay caqligiisa ku jirin aad bay u fududay in warbaahin la samayn karo islaamiyi bale tvyada arkaysaan aad bay u fudud yihiin maanta in la samaysan karo ama la isticmaali karo saa daraaddeed waxaan leenahay haddii badiil la rabo badiilku waa waxa idinku samaysateen waa ilaa bahladaasi intay idinka fogaan karaan idinka fogaadaan kaa a carruurta isleedeen ha idinku sii cayaara islaantu isleeda intaad dheriga karinayso yararku kartoonka ha kuu sii daawadaan kartoonkaasaa mashaakil oo dhan laga bartaa haadal kartoon ayaa caqliyada ilmaha yar bedelaya looguna tala galay inuu bedelo waana loogu talagalay waxaa kan dad ahlucilmiya oo khibrad leh dadkan melihi ahlucilmi maaha waa ahlucilmi laakiin waa ahlucilmi raba inay wax fasaadiyaan waa ahlucilmi raba inuu jeebkaaga baadha inuu caqligaaga wax ku kordhiyaan danka lahayn idan jeebkaaga wax kasta uu ku baadhanayuunbu isagu samaynayaa maadaama uu mu'asasadaa iqhtisaadigaa yahay marka waxaan leeyahay uun kusoo koobayaa ilaahay laga cabsado bahalkaana sidii loola tacaamuli lahaa in badanna laga fakaro asalaamu calaykum waraxmat ullah walaalkeen muxaadarada aad iyo aadka u qiimo badan ee noo soo jeediyey haddana waxaan hayaa dhowr su-aalood insha allah oo sheekha weydiin doona insha allah <clears throat> oo ku saabsan muxaadarada sheekha sheekh allaha ku xafido Eh, annagoo og dhibaatooyinka uu iclaanka gaalada ku hayo eh, dadweynaha ama ummadda muslimiinta ah ee degan qurbaha ama waddankii eh, gaar ahaana uu aada sii dhibayo da'yarta soo koraysa ma noo sheegi kartaa hab looga faa'iidaysan karo maadaama uu guri kasta ku jiro iclaanku ama telefishinku kollay xuluul sixriya garan maayo yani waxaan idiin sheego idin idhahdo haddaa ku akhridaan waa waa laga bogsanayaa oo anigii idiin sheegay ninkii caalimkee la weydiiyey warbaalka jijabiyuu yidhi ama bakhtiya si looga faa'iidaystaa dee waa haddii bahalkani isagu wax dhibi maayo ase combyuuter ama ase t v inuu yahay wax kuma dhibayo laakiin waxa wax ku dhibaya waxa weeyaan waxa uu soo daynaya iyo qiimaha ay leedahay wax wanaagsan inaad raadacayso waa muhim oo aad wax wanaagsan ka soo dayso wax wanaagsan laftiisu asaaliib buu u baahan yahy ilmo yaroo carruura ah haddaad tidhaha kolba muxaadaraan kuu gelinaya dhegaysa dee waxba ka faa'idi maayo haddaad kolba ilmo yaro carruur intaad soo qabato meel fadhiso tidhaha muxaadaradaa dhegayso sheekh hebel baa ka warramaye dee waxba ku kordhin mayso ilmo yaro caruura ah. yacnii wuxuu wuxuu u baahan yahay usluub loo geliyo kelimada uu qofku odhanayo ama ilmo yaroo carruura loo sheegay ama cid waliba usluub wax loogu sheegaabay leedahay that's why culamaa'i tarbiya dee fannigan dhan loo daraasaynaya ilmo yar si wax loogu sheegi laha qof weyn si wax loogu sheegi laha nin siyaasiya si wax loogu sheegi laha mid mas-uula ra'yulcaamka caadigaa si wax loogu sheegi laha waxaynu u baahanay markaa wuxuu yahay uun inaynu innagu istaageerno oo isku dayno waa laga dhex heli karayaa bulshada dad funuuntan takhasus u leh ama takhasusaadka samayn karaya waa laga dhex karayaa mujtamaca kan hanti waxa kan lagu samayn karo waayo si basiitan waxaan idiin tilmaamaya waxaa jira nin la yidhaha bat robertson bat robertson waxaan u malaynayaa inuu yahay wadaadka ugu caansan wadaad gaala ah oo maraykan degan waa kiniisaddan evangelianka alinjiiliyiin waa ninka ugu caansan muxaadarka ugu weyne la yaqaano bat robertson wuxuu samaystay t v ama barnaamij t v-ya buu leeyay barnaamijtiisaa t v-ga ahi laba boqol iyo shan iyo toddobaatan t v bay ka soo baxdaa ninkan barnaamijkiisu laba boqol iyo toddobaatan iyo shan t v buu ka soo baxaa lixdan waddan oo dunida ka midana waa lagu faafiyaa from nineteen sixty tree ilaa maantana wuu socdaa kun sagaal boqol saddexiyo lixdankii buu bilaabay ilaa haddana weli wuu socdaa afartan sannadood ayuu wadaa ma taqaanin brojectka intaa leeg wuxuu ku kacay yacnii inuu socdo brograamada tani oo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan t v ka soo baxdo oo lixdan dowladood lagu sii daayo oo afartan sannadood uu soconayay projectkan waxaa la yidhaahdaa seven hundred club baa la yidhaahdaa toddoba boqoloo qof ayuu wuxuu ku qanciyey inay bishii toban dollar bixiyaan toddoba boqoloo qof buu wuxuu ku qanciyey inay u oggolaadaan dination bishii inay toban dollar siiyaan dabeetana toddobadaa kun oo dollar baa bil kasta soo gelaysay brojectka intaan leegna uu ku fuliyey yani waxaan idin leeyahy toddoba kun oo dollar baa idinka xiga in waxaa wada dhegaysataan in la helo toddoba kun oo dollarna waa bixsan karaysa lakiin waxaa loo baahan yahay initiativeka ciddii yeelan lahayd iyo brojectan ciddii daacadda u ahaan lahayd ee fuli lahayd waxaan uga jeedaa markaasi kan maanta yaalla si aa uga faa'iidaysataan garan maayo inay ilaalaa xidha uunu ama ilaaliya mooyaane laakiin waxay u baahan tihin inay badiil samaysataan wax waxan lagu bedelo waxaan kaloo odhan lahaa ilmuhu wuxuu akhriyo iyo wuxuu qoro iyo waxaas ayaa ka faa'iido badan in badan waxyaabahan t v-ga marka in dhan kale looga faa'iideeyo ayaa uga roon wallahu aclam sheekh ma noo sheegi kartaa sababta ay waddamo badan oo caraba ay u diidan yihiin telefishinka aljaziira male in iyaga la weydiiyaa bay ku fiicnay safaaradna kama yihi waddannada carbeedna garan maayo waxay u diideen laakiin hal midaan kuu sheegi karaa carabi arab site bay wada samaysatay qamar sanaaci la yidhaahdo waa wada kiraysteen aidhiyada ka dambaysay arab waxay ahayd kow itisaalaadkooda telecommunicationkooda inuu isku xidho oo ay ka faa'iidaystaan laba tviyadooda iyo waxaan inuu isku xidhmo wadannadoo dhamm ay isdaawan karaan tviyadii kani wuxuu soo daynayaba ka kaluunbaaba ka cadhooda xisbulbactigu sacuudigu brogramku soo daynayuu diidaa sacuudigu xisbulbactigu brogramku soo daynayuu diida masarka gadar soo daynaysay diiday kani idan dowladiba dowlad bay tidhi may barnaamijtiinama rabno in dadkaygu daawado waa intii dee bahalladu ay muxadadka ahaayeen iminka waa kan dee fasaxa kale la helaye taasi waxay sababtay qoloba qole markay diidday in bahalka kanaaladiisii inta ugu badan la isticmaali waayo dabeetana in dayn lagu yeesho irty million dollars dayna inay ku yeesho isku lagu yeesho waxay sababtay bay idhaahdaan inay indiye janaliskoodii ka kireeyaan calaalaqal si ay dayntun isaga bixiyaan marka dee algaziiri kama gedisna un kuwaa kale awalba ay diidanaayeene waa uun xorriyadi ma jirto maadaamaan xorriyaadku jirin ee nin waliba dawladdu haysto isagu rabo inuu ka ahaado wax walba ma raba in wax laga sheego wixii intaa dhaafsiisanna iyaga aan weydiinno asalaamu calaykum